بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynay sidaan filayo boga boqol iyo afar iyo sideetan baynu ka bilaabaynaa boqol afar iyo sideetan kolley arday ardayda kamid a shalay su-aali weydiinayay beyt halkan aan umalaynaya inuu u jiray inuu fadhiyay in kale ma garanayo amwaaluhu fi riqaabi الnaasi min minanin la fi lkhaza'ini min cayni wa min nashabin nashab ayuu mari weydiinayay kolley saan filayo nashab waa dhegidda weeyaan af carabiga wa min nashabin dhegid baad odhanaysaa saasaad ku macnaynaysaa laakiin dhegiddaasi waxa weeyaan min tacbiir اlmasdar wa iraadat ismi اlmafcuul wa min nashabin waxa lagu dhego ayuu noqonayaa oo hantiya markaa ama maal ah ayuu noqonaya saasaad ku macnayn kartaa waxaynu ka bilaabaynaa markaa gebageenna cashirkeenna waxaynu ka bilaabaynaa layliska koobaad tamriinaadka layliska koobaad bayin waxaad caddaysaa nawca alqasri qasrigu nooca uu yahay cadee wa dariiqahu dariiqiisana caddee wa cayin waxaa kalood cayintaa kullan mid kaste oo min almaqsuuri la gaabiyaha ah waalmaqsuuri calayhi iyo lagu dulgaabiyaha ah fii maa waxaad sheegi doontaa cashiraantan iminka soo socda ama amhiladan soo socota maqsuurka iyo maqsuuru calayhiga iyo nooca qasriga iyo dariiqa qasriga afartaa su-aaloodba waa inaad sheegtaa waxaa lagaa rabaa marka koobaad noocii qasriga waxaa lagaa rabaa inaad sheegto dariiqa qasriga waxaa lagaa reebaa inaad waxaa lagaa rabaa inaad sheegto maqsuurka waxaa lagaa rabaa inaad maqsuuru calayhiga waa afar qodob afartaaba inaad sheegta lagaa doonaya afartaa mid baa laba usii kala bixi karaa kaa labada u kala bixi karaana waxa weeya nooca nooca ayaad kolkaa laba ka dhigi kartaa waa inaad kolkaa ka warantaa intaba qaala tacaala alle ayaa yidhi inamaa calayka waxa dushaada ah uun albalaagu gaadhsiin wa calaynaa annagana waxa dushayada ah alxisaabu xisaab ayaa dushayada ah inamaa calayka albalaaq adiga waxa ku saaran uun gaadhsiin noocaa qasrigu maxaqiiqi baa mise waa idaafi muxuu idin leeyahay markaad sidaa uga fikirtiin waa idaafi weeyaan waayo rasuulka inuu gaadhsiiyaa saaran keliya marka la leeyahay oo inuu cibaadaystaaba mayna saarnayn way saaran tahay laakiin waa idaafiyo xagga eeg hidaayada iyo iblaaqa ama balaaqa marka labadaa la eegayo hidaayadu nebi maxamed oo adig kuma saarna laakiin balaaqa uba adiga ku saaran inamaa calayka waxa dushaada ah albalaaqu gaadhsiin unbaa dushaada ah inaad dadka xaqa u sheegto wa calaynaa annagana waxa dushayada ah alxisaabu xisaab ayaa dushayada ah ariiqii qasrigu wuxuu noqday markaa wuxuu noqday qasrigii la odhan jiray idaafiga dhinac kale haddaan ka eegnana waa qasru mawsuufin calaa sifa kii la odhan jiray ariiqa qasrigu waa inamaa ariiqa qasrigu waa inamaa maqsuurku waa calika kaafka ku jira maqsuuru calayhiguna waa albalaaq wa qaala tacaala ilaah ayaa yidhi iyaaka adiga uun baanu nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adiga uun baanan nastaciinu kaalma ku weydiisanaynaa ilaahu adiguun baanu ku caabudaynaa adiguunna kaalmo waanu ku weydiisanaynaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin haddaba qasrigan marka aynu ka warramayno adoon baan ku caabudaynaa markaynu nidhaa qasrigaasi waa xaqiiqi weeyaan cid kaloo cibaado la siinayo oon ilaahay ahayni ma jirto subxaanahu wa tacaala dhinac kale haddaan ka eegno waa qasru mawsuufin calaa sifa dariiqa qasriga haddaan doonayno inaan ogaanana waxaa weeye taqdiimu maa xaquhu wa takhiir maqsuurku waa iyaaka kaafka ku iyaaka wey iyaada wey iyaakada maqsuuru calayhiguna waa nacbududa wa qaala bnuruumi wuxuu yidhi nin ibnuruumi la odhan jiray yamdax isagoo ammaan samaynaya macruufuhu fi jamiici nnaasi muqtasamuun faxamduhu fi jamiici nnaasi laalcusabi macruufuhu ninkan deeqdiisu fii jamiici nnaasi dadka oo dhan ayaa muqtasamun loo qaybinayaa wuxuu idhi macruufuhu ninkan samihiisa iyo wanaaggiisa fii jamiici nnaasi dadka oo dhan ayaa muqtasamun loo qaybinayaa dadkao dhan waa in loo qaybiyaa fa xamduhu haddaba ninkan xamdigiisu fii jamiici nnaasi dadka oo dhan dhexdooduu ahaaday lalcusabi guruub guruub gaara un ma aha dadka oo dhan baa ammaanaya oo ninkan u mahadnaqa laakiin guruub gaara oo si gaara ugu mahadnaqaa ma jiraan macruufuhu ninkan samihiisa iyo wanaagiisu fii jamiici nnaasi dadka oo dhan dhexdooda ayaa muqtasamun loo qeybiyey fa xamduhu ammaantiisa iyo xamdigiisu fii jamiici nnaasi dadkao dhan dhexdooda ayuu ahaaday lalcusabi guruub gaarase ma ahaa guruub gaar ah xamdigaasi iskama leh haddaba waxaan doonaynaa inaan ogaano aaway qasrigu halkeebuu ku jiraa faxamduhu fii jamiici nnaasi lilcusabi dariiqii qasriga faa'iideynayey wuxuu noqonayaa alcadfu billah buu noqonaya kelmadda laa ee wax layskugu cadfayo dariiqu haddaynu doonayno noocan qasrigu uu noqonayaana qasrigu waa idaafi oo dadkoo dhan baa dee ku xamdiyaya markaa tidhaa dee ummaddu way kala horhoreysay oo dadku way kala horeeyaane waa intii la waktiga ahayd baa looga jeedaa ma laakiin ma aha dunidii oo dhan ilaa nebi aadan maaha waxaa looga jeedaa waa idaafi markaa qasrigu haddaynu doonayno dhinaca kalena waxa weye qasru mawsuufin calaa sifa haddaan eegayno maqsuurku ku yahayna waa xamduhu maqsuuru calayhiguna waa alkownu fii jamiici innaas alkownu fii jamiici innaas ayaa maqsuuru calayhigiiya ytغاbى لهم وlaysa لmuqin bal llubin yfuq lub yatagaabaa doqoniimuu muujistaa wuu isnacaseeyaa lahum iyaga dartood buu isku nacaseeyaa walayse ma aha limuuqin doqoniimo uunka ma aha buu ku leeyahay doqoniimo iskuma nacasaynayo bal lilubin caqli buu isku nacaseeyaa yafuuqu ka sarreeya luba labiibka caqligale caqligiisa caqli ka sarreeya ayuu isku nacasaynaya ninkan isagaa doqoniimada muujisanaya buu yihi doqoniimada isaga ayaa muujisanaya doqonna maaha caqliba ayay ka tahay doqonnimadan uu muujinaya yatagaabaa wuu isnacasaynayaa lahum iyaga wuu isku nacasaynaya walaysa limuuqi nacasnimona kama aha bal lilubin caqli ka tahay yafuuqu ka sarreeya luba labiid waxaynu haynaa yatagaabaa lahum walaysa limuuqin bal lilubin yafuuqu luba labiibi waxaynu ku haynaa halkaa inuu yahay dariice qasriga ku jira dariiqiisu alcadfu billah inaynu ku haynaan doonaynaa alcadfu bibal kelmadda bal ah ayaa la iskugu cadfay kolkaa qasriga noocan oo kali ihina wuxuu noqonayaa qasrigani qasrigii aynu soo nidhi qasru mawsuufin qasru sifatin limawsuuf qasrigaynu soo nidhi buu noqonaya qasru mawsuufin lisifa maqsuurku waa alyatagaaba weeyaan yatagaaba amaa kownuhu ligayri muuqin kownuhu ligayri muuqin kolkaa markaynu qaadanno inuu maqsuurku atagaaba yahay maqsuuru calayhigana waxaynu ka dhigaynaa kownuhu ligayri muuqin sidaasi ka duwanna waan uga shaqeyn karnaayo waxaynu uga shaqayni inaynu nidhaa maqsuurka ayaa ah kownuhu ligayri muuqin maqsuuru calayhiguna wuxuu noqonayaa lilubinta dambe laakiin ina khulaasadeenna markaan eegno cashirkii shalay aynu soo qaadanaynay ee khulaasada ahayd halkii uu kaga hadlayay inaad haysiin ma garanayo halkii uu kaga hadlayay alcadfu bilaa bibal walaa halkii uu kaga hadlayay marka aan doonayno waxaad odhanaysaa waa maa bacda bal kaa keliya ayuu cashirkeenna shalay aynu kusoo dhiganay maqsuuru calayhiga markaad doonayso maa bacda bal unbaad ka dhigi kartaa yataqaaba wuu isnacasaynayaa lahum iyaga ayuu isku nacasaynayaa walaysa limuuqin doqoniimana kama aha isnacasayntu bal lilubin caqli bay ka tahay yataqaaba lilubin kolka waxay ka dhigan tahay markaynu khulaasadeenna shalay toole qiimaynayno ragga balaaqadu wax habalo badan bay ku leeyihiin inaad tidhaahdo yataqaaba ayaa maqsuura maqsuuru calayhiguna waa lilubinta dambe labadaa un inaad isku soo tuurto inta kalena iska ilow yataqaaba iyo lilubin labadaa un isa sii qasrigu wuxuu noqonayaa qasru sifatin calaa mawsuuf oo yataqaaba waa sifo lilubinna waa mawsuufkii yataqaaba wuu isnacasaynayaa lahum dadka ayuu isku nacasayn walaysa limuuqin doqoniimo kama ahaa bal lilubin caqli bay ka tahay yafuuqu ka sarreeya luba labiib wa qaala waxaa kaluu yidhi yahtazu ciطfaahu cinda alxamdi yasmacuhu min hizati اlmajdi la min hizati اطarabi yahtazu ciطfaahu cinda alxamdi yasmacuhu min hizati lmajdi la min hizati طarabi yahtazu wuu gariirayaa cidfaahu labada dhinac ayuu ka gariirayaa cinda alxamdi marka la amaanayo marka la amaanayo labada dhinac buu ka gariiraa buu yidhi yasmacuhu amaanta marka uu maqlayo welibana min hizati lmajdi sharafta gariirkeega ayayna ka ahaatay laa min hizati darabi tumashada gariirkeega kama ahaanin buu ku leeyahay waa hizatan oo min hizati lmajdi wuxuu ku leeyahay wuxuu u gariiraa sida sharaftu ay u gariirto oo kale laakiin uma gariiro gariir sida gariirka tumashada iyo ciyaarta oo kale ah yahtazu wuu gariiraa cidfaahu labada dhinac ayuu ka gariiraa cinda alxamdi marka loo mahadnaqayo yasmacuhu xaalada uu maqlayo welibana mahadda hizatan gariir oo min hizati lmajdi sharafta gariirkeega ka ahaatay laa min hizati darabi tumashada gariirkeega si aan ka ahaan haddaba halkaa waxaynu doonaynaa inaynu beytkaa soo saarno qasriga ku jira horta dariiqa waynu haynaayo dariiqu waa alcadfu billaah waxaa kalood og tahay inuu nooca qasriguna uu noqonayo qasru sifatin calaa mawsuuf waa sifadii oo mawsuufka lagu dulgaabinayo ayay noqonaysaa waxaad u fiirsataa haddaba qasru sifatin limawsuuf marka aad tidhaa awey mawsuufka la tilmaamay ee maqsuurka doonaya awey maqsuurki waa yahtazu yahtazu ayaa maqsuurkiya awey maqsuuru calayhiguna waa min hizat lmajdi min hizat lmajdi yahtazu wuu gariirayaa cidfaahu labadiisa dhinac ayaa gariirayaa cinda alxamdi mahadda marka uu maqlayo ama ammaanta agteeda ammaantaasoo yasmacuhu uu maqlayo kelmadda yasmacuhu sifana waa laga dhigi karaa xaalana waa laga dhigi karaa waxayna ku xidhan tahay alxamdida hore ashay ku jirtaa kolba waxay tahay wa qaala waxaa kaluu yidhi isagoo gabay tirinaya wamaa qultu ila alxaqa fiika walam tazal calaa manhajin min sunnati lmajdi laaxibin وma qult إlا الxaq fika وlm تزal عlى mnhج min sunaة الmajid laaxibin wmaa qultu maanan odhanin ila alxaqa xaq mooye wax kale kuma qowlin fiika adiga dhexdaada xaq mooye wax kale ma odhan walam tazal kamaanad suulin calaa manhajin manhaj inaad ku dul sugnaato oo min sunnati lmajdi sharafta sunnaheegii ka ahaaday oo laaxibin aada u iftiimaya dariiq weyn oo cad ayaad ku dul sugan tahay buu yihi wamaa qultu maanan odhanin ila alxaqa xaq mooye wax kale waxaa la doonayaa inaad ogaato dariiqa qasriga ee halkan ku jira inuu yahay maxay annafyu waila annafyu walibaat bila waa nafyigii iyo ihbaatkii ilaaga lagu soo ama annafyu walistina maadaama dariiqii annafyu walistinaa uu yahay nooca qasrigu wuxuu noqonayaa qasru sifatin calaa mawsuuf buu noqonaya oo qultudan ayaa sifo ah xaquna waa mawsuuf dhinac kale waa qasrigii iska idaafiga ahaa nooca ayaa laba kolley laga soo saari karaa nooca xabad haddaad kaga shaqayso waa kuu sax laakiin waa inaad nooca laba kaga shaqaysaa nooca qasriga biictibaari darafayn waa inaad eegta oo qasru sifa calaa mawsuuf iyo qasru mawsuuf calaa midkuu yahay xagga kalena idaafi iyo xagga xaqiiqada ama bictibaari lwaaqicna waa inaad eegtaa xaqiiqi iyo idaafi ku yahay kolkaa labadaba waad kaga shaqayn kartaa kaa doonto wama qultu maanan ku qawlin ila alxaqa xaq mooye wax kale fiika dhexdaada walam tazal kamaanad zuulin calaa manhajin manhaj inaad ku dul sugnaato manhajka oo min sunnati lmajdi sunnihii eh, majdigii sunnahoo kale ahaa ama sharafta sunnaheegii oo kale ka ahaa kaasoo laaxibin cad welibana waadix ah oo qof kasta u cad waxaynu doonaynaa haddaba inaad ogaato maqsuurka waa qultu inaad ogaato maqsuuru calayhiga waa alxaqu qasriga labadiisii noocna waynu soo sheegnay dariiqiisina waad arkaysaaba wa qaala bnu lmuctaz wuxuu yihi nin ibnu lmuctaz la yidhaah alaa inama dunyaa balaagu fa imaa ilaa gayi waimaa ilaa rushdii alaa hooyahay inama dunya adduunyadu alaa inama dunya war adduunyadu balaagun liqaayatin waxay balaaq iyo gaadhid u tahay un qaayo iyo hadafaad leedahay war meelaad leedahay unbay adduunyadu ku gaadhsiin kartaa meelaad leedahay hadafaad leedahay unbaad ku gaadhi kartaa tan adduunyaa alaa hooyahay inama dunya adduunyadu balaagun gaadhid bay u tahay liqaayatin hadaf aad leedahay fa ima ilaa gayin inay baadi kolkaa aada ku gebagabooto wa ima ilaa rushdin iyo inaad rushdi iyo wanaag aada ku gebagabooto labadaa midun bay noqonaysaa markaa alaa inama adunya balaagun ligaayatin qasriga maxaad u malaynaysaa halkaa ku jira dariiqiisu waa maxay waa inama qasrigaa noociisu muxuu noqonayaa dhinacna xaqiiqi buu ka yahay dhinacna waa qasru mawsuufin calaa ifa maqsuurku waa kii halkaa markaynu eegno waa addunya maqsuuru calayhigiina muxuu noqonayaa balaagun ligaayati gabayaaga kale wuxuu leeyahay wama alcayshu ilaa muddatun sawfa tanqadi wama almaalu ilaa haalikun wabnu haalikin wama alcayshu ilaa muddatun sawfa tanqadi wama almaalu ilaa haalikun wabnu haalikin wamalcayshu ma aha cayshka iyo noloshu ilaa muddatun wakti sawfa tanqadi gadaal ka dhammaanaysa mooye wax kale nolosha aad maqlaysiin gebigeeguba waa wax yaroo iska kooban oo gadaal ka dhammaanaya weeye ama ka baaba'aya wamalcayshu maaha cayshka iyo noloshu ilaa muddatun muddo iyo wakti mooye wax kale oo sawfa tanqadi gadaal ka baaba'aysa ama la waayayo wamalmaalu ma aha maalku ilaa haalikun mid halaagsamaya mooye wax kale wabnu haalikin mid halaagsamaya dee miduu sii dhalayo kasii farcamay mooye wax kale maaha laba qasri baa meesha ku jira wamal wamalcayshu ilaa muddatun qasri baa halkaa ku jira horta cayshkii ayaa la gaabiyey oo muddada lagu dul gaabiyey kolkaa dariiqu waa annafyu walistinaa maqsuurkuna waa caysh maqsuuru calayhiguna waa muddo waxaad eegaysaa qasriga noociisu dhinacna xaqiiqi buu ka yahay dhinacna waa qasru sifa calaa mawsuuf dhinaca kale wamalmaalu ilaa haalikun wabnu haalikin ariiqa qasriga waad arkaysaayo waa annafyu walistinaa maqsuurka la gaabinayaa waa almaal maqsuuru calayhiguna waa haalik qasriga noociisu waxa weeyaan dhinac xaqiiqi buu ka yahay dhinacna waa qasru mawsuufin calaa sifa wamalcayshu ma aha noloshu ilaa muddatun muddo mooye wax kale sawfa tanqadi gadaal ka baaba-aysa ama laga waayi doono wamalmaalu ma aha maalka iyo hantiduna ilaa haalikun mid halaagsamaya mooye wax kale wabnu haalikin mid halaagsamaya mid ka farcamay mooyaane wax kale maaha wa qaala abu ayib nin abu ayib la yidhaah ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi abu ayib nin la yidhaah ayaa gabay tiriyo wuxuu leeyahay isna abu ayib wuxuu yidhi birajaa'i juudika birajaa'i juudika yudradu lfaqru wa bian tucaadaa yanfad lcumru nin buu la hadlayahayo wuxuu yihi birajaa'i juudika deeqdaada oo la rajeeyo oo keliya ayaa yudradu lagu eryadaa alfaqru gaajada gaajadaba waxaa lagu eriyaa buu yidhi in adiga deeqsinimadaada la rajeeyo haddii deeqsinimadaada la rajaynayo gaajo la ysarki maayo kolkaa ninka deeqsinimuu doonayaa inuu ku tilmaamo ama uu yidhaahdo waa deeqsi buu doonayaa wa bian tucaada in adiga lagula coloobana yanfadu waxa ku dhammaada alcumru cumriga cumri baa lagu waayaya ka kula coloobaa horta cumrigiisa waa waayayaa buu yidhi dee waa dilaysaa buu doonayaa inuu yidhaa waa kinaayo qaabka lagu soo dhigaya haddaba laba tilmaamood buu kolley abu dayib ninkaa uu ammaanayo ku sheegayo rajihiisana in gaajada lagu eryado ayuu ku sheegay in lala coloobana in cumriye lagu waayo buu ku sheegay oo ninka ninkaa la coloobaa cumriyo badan buu waayi doonaa buu doonayaa inuu yidhaah birajaa'i juudika deeqdaada oo la rajeeyo uunbaa yuduradu lagu eryadaa alfaqru gaajada wa bian tucaadaa collaytanka lagula coloobana yanfadu lcumru amaa yunfadu lcumru halkaa yanfadu buu idiin qoray soo maaha yanfadu lcumru cumriga ayaa ku dhammaada oo cumriga ayaa markaa dhammaanaya haddii lagula coloobo haddaba qasriga halkan ku jira birajaa'i juudika yudridu lfaqru markaan eegno qasriga ku jira dariiqiisu horta waa taqdiimu maa xaq waa taakhiir ilan asalku wuxuu ahaa yudradu lfaqru birajaai juudika birajaai juudika xagga dambe xigtay kolkaa yudradu lfaqru birajaai juudika buu asalku ahaa kolka waxaad haddaba eegaysaa maadaamaynu nidhi waa taqdiimu maa xaquhu ataakhiir aynu nidhi maqsuuru calayhigu muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa rajaau juudi lmamduux rajaau juudi lmamduux maqsuurkuna wuxuu noqonayaa dardiga ka dambeeya ayuu noqonayaa qasrigani wuxuu noqonayaa qasru mawsuufin ee qasru sifatin calaa mawsuuf buu noqonaya qasru sifatin calaa mawsuuf waana idaafiye maaha xaqiiqa wa bian tucaada collaytankaagana yanfadu lcumru cumrigaa ku dhammaada halkana waa lamiduuno waxa weeyaanu taqdiimu maa xaquhu ataahiir buu dariiqa qasrigu noqonaya wa iyaaka nacbudu oo kaluun maqsuuru calayhigu waaxa weeye bian tucaadaadan la soo qadimay maqsuurkuna waaxa weeye nafaadu lcumriga weeyaan waa qasru ifa calaa mawsuuf markaa qasru ifa calaa mawsuuf waana idaafiye maaha xaqiiqa wa qaala waxaa kaluu yidhi laysa tacajubu min mawaahibi maalihi bal min salaamatiha ilaa awqaatiha laysa tacajubu min mawaahibi maalihi bal min salaamatiha ilaa awqaatiha laysa ma aha atacajibu yaabka iyo amakaago min mawaahibi maalihi hantida uu bixinayo war ninkani hantiduu bixinayo waxba hala yaabina buu yidhi bal min salaamatiha waxa in lala yaabo mudani waa hantidu inay badbaaday ay soo gaadhay ilaa awqaatiha xilligan imika aynu joogno ama aynu marayno inay hantidu soo gaadhay taas ayaa wax lala yaaba ah buu ku leeyahay taasaa wax lala yaaba haddaba u fiirso laysa ma aha atacajubu yaabka iyo amakaagu min mawaahibi maalihi hantidiisa uu bixinayo bal min salaamatiha badbaadadeeda ayaa wax lala yaabaa ilaa awqaatiha xilligan ay soo gaadhay wuxuu leey ninkani deeqsi buu ahaayo shilinba uma dhigmi jirin hantidu maanta bixinayo warni sababtay xilligan usoo gaadhay waa maxay taasaa wax lala yaaba ah buu ku leeyahay haddaba markaynu doonayno qasrigan laysa tacajubu min mawaahibi maalihi maqsuurku waxuu noqonayaa atacajub buu noqonayaa maqsuurku maqsuuru calayhiguna wuxuu noqonayaa salaamatuha ilaa awqaatihaada dambe ayuu maqsuuru calayhiguna noqonaya qasrigani wuxuu noqonayaa qasru sifatin ala mawsuufkii la odhan jiray buu noqonaya qasru ifa calaa mawsuufkii la odhan jiray dariiqa qasriga lagu gutayna waa alcadfu bibal bal baa layskugu cadfay oo dariiqii qasrigu waa alcadfu bibal laysa ma aha atacajubu yaabka iyo amakaagu min mawaahibi maalihi hantidiisa bixinteeda in lala yaabo bal min salaamatiha buu ka ahaaday badbaadadeeda ilaa awqaatiha ilaa xilligan ay soo gaadhay wamaa tawfiiqi aniga tawfiiqdaydiiyo waafajintaydu ma aha ilaa billaahi ilaahay un mooye meel kale kama aha kama iman calayhi dushiisa oo keliya un baanan tawakaltu tala saartay wa ilayhi xaggiisa un baanan uniibu u noqonaya wa ilayhi uniib haddaba waxaad eegtaa aayaddan saddex saddex qasri baa ku jira saddex qasri baa aayadda ku jira qasriga koobaad waxa weeye wamaa tawfiiqii ilaa billaah qasriga labaadna waxa weeye calayhi tawakaltu qasriga saddexaadna wuxuu ku jira wa ilayhi uniib saddex qasribaa markaa aayadda ayaa ku jira oo ka dhex muuqda lilaahi xamdi wa ilayhi astanid wamaa yanuubu facalayhi actamid kumuu ahaa lilaahi xamdi wlayhi stnd wmaa yanuubu facalayhi actamid alfiyadii musalaxa markuu ka hadlayay siyuuigu ayuu bidaayada ka dhigay kolka inta qasriyu bal isticmaalay waa sida aayadday oo kale ay kusoo dhadhowdahay lilaahi xamdii bilowga markuu marayay bu hi lilaahi xamdii waa qasri wailayhi astanid waa qasri labaad wamaa yanuubu facalayhi actamid waa qasri saddexaad kolkaa beytka gebigiisaba saddex qasri ayuu kusoo ururiyey beytka markuu ka hadlayay muqadimada alfiyada siyuuigu u fiirso wamaa tawfiiqii waafajintaydu ma aha ilaa billaahi ilaahay mooye meel kale kama iman horta kalimatu tawfiiq qur-aanka aad iyo aad bay ugu yar tahay inaad ogtihiin mooyaane aad bay ugu yar tahay waxayna tusaysaa yaridaasi eeg nudradaasi waxay kutusaysaa dee siday qiimo badan uleedahay eeg ilaahay baa bixiya subxaanahu wa tacaala tawfiiqda tawfiiqda ilaahay baa bixiya kolkaa addoonka falaaxiisa iyo maxaan ku dhaha khasaarihiisa meelaha laga eegi karay kamid tahay wamaa tawfiiqii waafajintaydu ma aha ilaa billaahi ilaahay mooye meel kale kama iman haddaba dariiqaa qasriga lagu gutay maidiin muuqda waa anafyu walistinaa maxaad umalaynaysaa away maqsuurku waa tawfiiqi waana sifo away maqsuuru calayhiguna waa bilah waana mawsuuf qasriga magaciisu muxuu noqonayaa wa qasru sifatin calaa mawsuuf waana xaqiiqi dee ilaahay meelaan ahaynoo tawfiiq laga helaa ma jirto calayhi dushiisa oo keliya unbaan tawakaltu tala saartay ilaahay oo keliyun baaban tala saartay ma meel ma cid kala tala saarataa dariiqan qasrigu muqda idiin muuqdaa calayhi tawakaltu markaan idhaa waa taqdiimu maa xaquhaa taakhiir kolkaa maqsuuru calayhigu calayhi hada ku jirta maqsuurkuna waa atawakul weeyaan kolkaa qasriga halkaa ku jira waa qasru sifa calaa mawsuuf weeye waana xaqiiqigii wa ilayhi uniib ka waran markaan idhaa dariiqa qasrigu ma idiin muuqdaa taqdiimu maa xaquha taakhiir kolka waad arkaysaa maqsuuru calayhiguna waa ilayhi hada ku jirta inaabaduna waxa weeyaan maqsuurkii waana qasru sifa calaa mawsuuf إلى الله يشكو أن في النفس حاجة تمر بها الأيام وهي كما هي إلى الله أشكو إلهي أنبانو anna fi nafsi naftayda inay ku dhex sugan tahay xaajatan baahi ilaahay un baan u sheegayaa naftayda baahida taalla tamuru biha laya maalmaha ayaa isoo mara oo baahidaydaa soo mara wahya iyaduna kamaa hiya sidii ay ahayd unba weeyaan baahidaydii waxba iskama bedelin buu leeyahay ilallaahi ilaahay oo keliya ayaan ashku u sheeganaya anna fi nafsi nafta dhexdeeda inay ku sugan tahay xaajatan baahi xaajatan ma kuu kordhabay mise u kuu ya sawma kordhabin okay waa kaa kordhaba inaga kuwa nagu godaya soo iska qaata kaasa kordhabaye waayo xaajatan waa la kordhabi karaa ule sidee loo carabida waa la garanayaa see loo godi karaa ila llahi ilaahay xaggiisa ila llahi ilaahay oo keliya unbaan unbaan ashku u cabanaya ana fi nafsi nafta dhexdeeda xaajatan baahi inay ku dhex sugan tahay biha alayaamu maalmaha ayaa isoo maraya wahya iyaduna kamaa hiya sidii ay ahayd oo kale unba weeyaan wax iska bedelay ma jiro waad arkaysin ariiqa qasriga halkan ku jira ila llahi ashku ilaahay un baanu cabanaya kolkaa allah waa maqsuuru calayhigii shikaayaduna waxa wey maqsuurkii waa qasru sifa calaa mawsuuf weeyaan markaa qasru sifa calaa mawsuuf ariiqa qasriguna waa taqdiimu maa xaquhu ataakhiir taqdiimu maa xaquhu ataakhiir wa qaala abu ayib ninkii la jiray baa gabay tiriyo wuxuu yidhi inamaa naxnu fii jiilin sawaasiyatin shari calى alxuri min suqmin calى lbadani inamaa naxnu inagu buu yidhi ama anagu fii jiilin jiil baynu ku dhex sugannahay jiil dad faca oo isku fil oo mar wada kacaya ayaa jiilka la yidhaahdaa inamaa naxnu inagu fi jiilin jiil ama nooc baynu ku dhex sugannahay nooc sawasiyatin xagga xumaha ku wada siman dad isku wada aragtiya xagga xumaha khayaanada iyo beenta iyo xumaha iyo xasad dad isku wada nooca ayaynu dhex ku dhex nool buu yidhi inamaa naxnu inagu fii jiilin jiil iyo sinfi baynu ku dhex jirnaa sawaasiyatin siman oo xagga xumaha ku siman sharin way ka shar badan yihiin cala alxori qofka xorta ah min suqbin xanuunkay kaga shar badan yihiin alabadni calaa badanin jidhkiisa xanuun jidhkiisa qabta way kaga shar badan yihiin buu kuleeyahay qofka xorta ah xanuun kale way ka daran yihiinoo dee waa xasadki xumaha ka baxaya ayuu la yaaban yahay inamaa naxnu fii jiilin sawaasiyatin ariiqa qasrigu maynoo muuqda waa maxay markaa dariiqa qasrigu inamaa maqsuur maqsuurkuna naxnu maqsuuru calayhiguna alkownu fii jiilin sawaasiya qasrigaasi maxaad ku tilmaami lahayd qasru mawsuuf calaa sifa baad ku tilmaami lahayd raxiilun anta walayaali nuzuulun wamudirun bika lbaqaau awiilu raaxilun anta arwaad waad waan ku arkaaye raaxilun anta mid guurayuun guurayuunbaa tahay walayaali habeenaduna nuzuulun iminkay soo degayaanba habeenu ayaa soo degaya madow ayaa arlada qabsan doona away cilmigii iyo caqligii iyo aragtidii fiicnay wa mudirun bika adigunbuu ku dhibaya albaqaau dawiil joogidda dheeri adun adunbay kudhibaysaa bay dhib kugu haysaa joogidda dheeri adun bay dhib kugu haysaa haddaba waxaad haysaa raaxilun anta markaan idhaa qasri baa ku jira raaxilun anta walayaali nuzuulun wamudirun bika albaqaau dawiilu labaduba waa la mid raaxilun anta markaan idhaa taqdiimu maa xaquhu taakhiir baa meeshan ku jira raaxilun anta ilan raaxil waa khabar antana waa mubtade qasri baa ku jira maqsuurku waa anta maqsuuru calayhigu waa raaxilka qasrigu waxa weye qasru mawsuuf calaa ifa dhinaca kalena waa qasrigi daafiya wa mudirun bika lbaqaau dawiilu markaad tidhaahdo mudirun baa la soo qadimay oo khabar ahaa waxa wey maqsuuru calayhigii mudirun albaqaau dawiilna waa maqsuurki waa qasru mawsuuf calaa sifa iyo iska idaafigiisii wa qaala ibnu ruumi nin ibnu ruumi la yidhaah baa gabay isna tiriyey wuxuu ihi ibnu ruumi gabayga uu tiriyey wamaa yuriiguuna binucma mukaafaatan laakin yuqaduuna ma lilmajdi min arabin yuriiguuna halkaa yuriiguuna buu kuu qoray miya wamaa yuriiquuna min aliraaqa bay markaa ka timid bay noqonaysaa wamaa yuriiquuna binucma mukaafaatan laakin yuqaduuna ma lilmajdi min arabin wuxuu yidhi wamaa yuriiquuna ma doonayaan buu yidhi wamaa yuriiquuna ma dalbayaan amaa ma doonayaan binucma ab nimcada ay bixinayaan mukaafaatan wax abaal celin ah nimco markay bixiyaan ma rabaan buu ku leeyay wax abaalcelinaba inaad la timaado wamaa yuriiquuna ma doonayaan binucmaa nucmada ay la yimaadeen mukaafa'atan wax abaalcelin ah oo loo sameeyo laakiin yuqaduuna waxay gudanayaan maalilmajdi lilmajdi wixii sharafi lahayd oo min arabin baahiya war sharaftu wixii ay lahayd ee baahida ahaa unbay gudanayaane wax kale kama aha buu ku leeyahay markaa wamaa yuriiquuna binucma mukaafa'atan laakin yuqaduuna ma lilmajdi min aradin haddaba waxaad og tahay markaynu taa eegayno aaway maqsuurkii waa yuriiquunada iraaqada halkaa ku jirta ayaa maqsuura aaway maqsuuru calayhigiina waa yuqaduunada dambaa laga qaadanayaayo taqdiyada taqdiyada ayaa maqsuuru calayhiya taqdiyadu markay maqsuuru calayhi noqoto waa qasru mawsuufin calaa ifa bay noqonaysaa qasru mawsuufin calaa ifa dariiqa qasriguna waa alcadfu bilaakin ayuu noqonaya alcadfu bilaakin waana idaafiya xaqiiqi maaha wa qaala abulcataahiya wuxuu yihi yamdax isagoo ammaanaya yaziid binu e, binu mazid ashaybaani buu doonayaa inuu ammaan ka sameeyo gabayganuu tiriyey markaa wuxuu yihi kaanaka cinda alkari wاlxarbi inama tafiru min asafi aladi min waraaika fama aafat اlabطaali gayraka fi اlwaga wma aafat اlamwaali gayra xibaa'ika kaأnaka cinda اlkari wاlxarbi inama tafiru min aلصf اladi min waraa'ika فما آفة الأبطال غيرك في الوغى وما آفة الأموال غير حبائك nin aada iyo aada runtii yaziidkay dagaalyahan buu ahaa nin la yaqaanay buu ahaa taariikhda waxa weeye wuxuu aada iyo aada ula dagaalami jiray haaruun rashiid baa u keenay markii khawaarijtu ay soo baxeen raggii muslimiinta ahaa ee wuxuu ku jiray ciidamada muslimiinta hogaamin jiray ee khawaarijta la dagaalami jiray kaanaka waxaa lagu moodaa cinda alkarri markaad rogaal celinta samaynayso walxarbi iyo dagaalka agtiisa markaad ku sugan tahay inamaa tafiru inaad ka baxsanayso min asafi safka alladii safka min waraaika adiga kaa dambeeya safka kaa dambeeyaa lagu moodaaba inaad ka baxsanayso safka kaa dambeeya maxaa looga jeedaa markaa maaha cadowgaaga safkii adiga kula socday ee kaa berber dagaalamayay ee ciidankaaga ahaa ayaaba lagu moodaa inaad ka baxsanaysa buu doonayaa inuu yidhaahdo kaanaka waxaa lagu moodaa cinda alkari rogaal celinta agteeda walxarbi iyo dagaalka agtiisa innamaa tafiru inaad ka baxsanayso min asafi saf inaad ka baxsanayso alladii safka min waraa'ika adiga kaa dambeeya fama aafatu labdaal geesiyada aafadoodu ma aha kayraka adiga kayrkaa filwaqa dagaal marka la layskugu yimaad horta dagaal marka layskugu yimaad geesiyada balaayada ku dhacdaa waa ayo waa adiga un adigu balaayadii geesiyada loo soo diraa tahay buu dagaal marka layskugu yimaad wamaa aafatu lamwaal hantidana aafadeedu ma aha hayra xibaaika adiga wax bixintaada waxaan ahayn haddii las haddii la yidhaah deeqsi waa ayana oo hantiyaa bixiyana hantidaba aafada ku dhacdaa waa adiga buu leeyahay aafada hantida ku dhacdaaba adiga weeyaan kaanaka waxaa lagu moodaa cinda alkari rogaal celinta agteeda walxarbi iyo dagaalka agtiisa inamaa tafiru inaad ka baxsanayso min asafi safkii alladii safkii min waraa'ika adiga kaa dambeeyey famaa aafatu labdaal geesiyada aafadoodu ma aha hayraka adiga hayrkaa filwaqa dagaal marka la iskugu yimaad wamaa aafatu lamwaal hantida oo dhanna aafadeedu ma aha hayra xibaa'ika adiga wax bixintaada waxaan ahayn waxaan iska soo qaadan karnaa meelo badan buu abyaadal qasri kaga jiraaye inamaa tafiru min asafi aladii min waraa'ika ariiqa qasrigu inoo waa inama maqsuurkuna waa tafiru waa alfiraar weeyi maqsuurku maqsuuru calayhiguna waa kownuhu min asaf aladi min waraa'ika kolkaa muxuu noqonayaa qasrigaasi waxa weeyaan qasru mawsuufin calaa sifa qasru mawsuufin calaa sifa waa alfiraar iyo kownka min asaf aladi min waraa'ika waa qasru mawsuufin calaa sifa dariiqiisuna waa inama qasriga noocan oo kalihi waa iska idaafi weeyaan famaa aafatu labdaali gayraka fi lwaqa waynu gelin karnaa laakiin iskaga tag wa qaala abu tamaam abu tamaam nin la odhan jiray baa isna gabay jiriyo wuxuu yidhi calaa milihaa min arbucin wa malaacibin tudaalu masuunaatu dumuuci sawaakibi calaa milihaa min arbucin wa malaacibin tudaalu masuunaatu dumuuci sawaakibi calaa milihaa taasoo kale dusheeda buu yidhi oo min arbucin guryo ah wa malaacibin iyo garoonna ah ayaa tudaalu lagu duleeyaa masuunaatu dumuuc ilmadii la dhowri jiray asawaakibi ee qubanaysay ilmadii la ilaalin jiray ee qubanaysay halkaasoo baa lagu duleeyaa buu ilmada loogu duldaadiya calaa miliha taasoo kale buu yidhi oo min arbucin guryo wa malaacib iyo garoonno oo lagu ciyaaro ah meelo yaroo lagu ciyaaro ah ayaa tudaalu lagu duleeyaa masuunaatu dumuuc ilmadii la dhowri jiray ama la ilaalinayey asawaakibi ee qubanaysay hadaba halkan imika qasri baa ku jira ma idiin muuqda calaa milihaa jaar iyo majruurkan calaa milihaa ku qorani miyaan laga soo qadimin tudaaluda dambe ilain hadalkan sida gabayga marka aan loo qorayne caadi loo qorayo wuxuu noqon lahaa tudaalu masuunaatu dumuuci sawaakibi calaa milihaa min arbicin wa malaacibin saasaa loo qori lahaa oo tudaaludaa la qadimi lahaa kolkaa waxa weeyaan ariiqa lagu gutay muxuu noqonayaa taqdiimu maa xaquhu ataakhiir buu noqonaya kolkaa maqsuurku wuxuu noqonayaa tudaaluda dambe waa idaalatu masuunaati dumu idaalatu masuunaati dumuuc ilmada in lagu duleeyo oo ilmada la sii daayo maqsuuru calayhiguna waa milihaa waa qasru sifa calaa mawsuuf weeyaan markaa waana idaafi calaa milihaa tanoo kale dusheeda uunbaa oo min arbucin guryo iyo wa malaacibo meelo lagu ciyaari jiray ah ayaa tudaalu lagu duleeyaa masuunaatu dumuuc ilmada la daadinaya ee la dhowri jiray asawaakibi ee qubanaysa markaa iska soo dhaaf intaasoo dhan kitaabkuu kaaga shaqeeyay wax gabayhiina kuma jiro maadaamuna gabay ku jirin adigaa iska leh waa intii adigaan kuu dhaafi jiray wey layliska tobnaad usoo wareeg ee boqol ee boga boqol iyo sideed iyo sideetan dabcadaydan oo kale layliska tobnaad usoo wareeg ishrax waxaad sharaxdaa albeytayn alaatiyeyn labadan beyd ee soo socda wabayin waxaanad caddaysaa nawca alqasri qasriga noociisa iyo wa dariiqahu fiihima wahumaa waxay kale yihiin liabi ayib wahumaa liabi ayib labada beydna abi ayib baa iska leh fii madxi shujaacin fati wuxuuna ku ammaanayaa nin geesiya oo faatiga oo welibana dee wax liqa waxaa jirta ereyga magacna wuu noqdaa fii madi abi shujaac fati afwan abibaa ilan ka horaysa fii madi abi shujaac fati waa nin waxba macnayn maysi shujaac geesi odhan maysi fatigna dilaa odhan maysi luqa alcarabiya fatigu dilaagu ahaa waa nin magicii fii abi shujaac fati ninkii la odhan jiray abi shujaac fati ayuu labada bayd ku ammaanaya wuxuu yihi laa yudriku lmajda ilaa sayidun fatinun lima yashuqu calى saadaati facaalun laa waariun jahilad yumnaahu maa wahabad walaa kasuubun bigayri sayfi sa'aalun laa yudriku lmajda ila sayidun fatinun lima yashuqu cala sadaati faacaaluun laa waariun jahilad yumnaahu maa wahabad ولا kasuub bغayri sayf saaluun gabayga markuu tirinayay wuxuu yihi laa yudriku ma gaadho oo ma haleelo almajda sharafta war sharaf yeelan maysid oo sharaf ma yeesho ilaa sayidu nin boqor ah oo fadinun aad iyo aada u fahmay limaa yashuqu waxa dhiba cala saadaati boqorada waxa boqorada ku adag nin fahmay oo sameeya isagu boqoradu waxay samayn kari waayeen nin sameeya ninkaanbaa sharaf gaadhaya buu ku yidhi facaalun oo aada u ficil badan welibana waxau samee isleeyahayba xagga horu ka samaynaya laa waariu nin dhaxal bahasha u helay boqortooyadama nin dhaxal u helay baad u malaynaysaa inuu sharaf yeelan laa waariu nin dhaxal u helay sharaf heli maayo oo jahilad yumnaahu gacmihiis midigtiisuba ayna geranayn maa wahabad wixii ay bixisay walaa kasuubun nin kasuuba oo kasa badan biayri sayfi seef waxaan ahayn nin ku kasab badan nina sharaf ma helo haddaad tidha anuu ganacsadaan ahayoo hanti badan baan urursaday xaaji sharaf heli maysi sharafta waxaa lagu helaa buu ku leeyahay seef qori afkii unbaa sharaf lagu yeelan karaa buu kuleeyahay leeyahay haddaad tidhahda anu hantidaa un baan urursan dee sidaa carabta laga ururiyo un ilayn bal filistiin eega tobankaa sano waxay dhisaanba maalin un baa laga dumiyaa haddana toban sanaa la daaya ha soo yar ururiyo intaasoo dabaq iyaguna kama badaayeen intaasoo dabaq unbay dhisaan oo maalin unbaa laga dumiyaa haddaad tidhaa anigu sharaf waxaan ku yeelani maal waxba taasi sharafkuma aha sharafta waxaa lagu yeeshaa awood ayaa lagu yeeshaa adduunku uu kaaga haybaysto inaad leedahay laa yudriku ma gaadhayo amaa haleelayo almajda sharafta ilaa sayidun nin sayid ah oo boqor ah mooyaane fatinun oo fahmay limaa yashuqu wixii ku adkaa cala saadaati boqorrada facaalun oo aada iyo aada u ficil badan oo u sameeya laa waariu nin dhaxal u helay bahasha male sharaf oo jahlad yumnaahu midigtiisuba ay jahli kaga jirto maa wahabad wixii ay bixisay walaa kasuubu nin shaqo badanina ma helo sharaf biqayri sayfi ku shaqaysta waxaan seef ahayn nin shaqo badan oon seef ku shaqaysanaynin sharaf heli maayo kaan shaqaynba ka waran kaasi maba noole inaga daaya haka hadlinaya warkaan sharafta lahayn waa ka shaqada badan ee laakiin seefan awoodaan lahayn seefta waxaa looga jeedaa awood baa looga jeedaa aan awood lahayn adduunku uu kaga baqo berigii hore waxaa la odhan jiray dadku waxay wax ku noqdaan baa la odhan jiray qalin iyo qori waa laysla soo dhaafay oo iminka adduunku wuxuu wax ku yahay waa qori un hadii lagu yidhaha qalin baa wax lagu lagu yahay waa iska been weeyaan ya akhi adduunka hadalkiisa ayaa la dhegaystaa bal filistiin eega lixdan sano way ka badan tahay intaa imika ay lahaydun un xaq baana laga dhacay haddii qalin wax lagu qaadanayo filistiin baa ku heli lahay kolkaa waxa hadalka insaanka la dhegaysan karaa ama gartaada waxaa loo soo fadhiisan karaa keliya wax lagaaga baqaya markay meesha jiraan haddaan lagaa baqaynin cidiba ku dhegaysan mayso labada bayd waad arkaysien kolley waxaa iska lahaa ninkaa eh, abu ayib baa iska lahaa wuxuuna ku ammaanayay madxa abi shujaac fatig ninka la odhan jiray alfaslu walwaslu alfaslu walwaslu waa mawaadic lfasli baynu arki doonaa alfaslu walwaslu macnaheedu waxa weeye horta macaanigii laba cashir baa inooga dhiman labadan cashir ee ka dhiman waxay ka hadlayaan wixii aan ka soo hadli jirnayba ilan waxay ahaayeen jumlo keligeeda qasrigii iminka aan arkaynay wuxuu ahaa jumlo keligii ayuu ahaa hal jumluu ahaa oo jumlo keligeeda ayaa laga hadlayay maanta halkan hadii la soo gaadhay alfasl walwasl waxaa laga hadlayaa laba jumlo oo af arabiya laba jumlo oo carabiya ayaa laga hadlaya waa laba jumlo jumlatayn wal walwasl maxaa la yskugu cadfaa maxaa la yskugu cadfi waayaa laba jumlo aduu bal haddaa qur waxa ugu horeeya faatixadee bal u fiirso bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi laba jumlo ma yihin iminka intaasi a bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay magiciisa ayaanu ku bilaabanayna allaha raxmaanka ee naxariista naxariista waaweyn allaha raxiimka ee naxariista naxariista khaaska ah alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin ilaahay baa mahadle allah caalamka oo dhan rabbigooga ayaa mahadle labadan jumlo miyaydaan arkaynin ma wasli baa lagu sameeyo waa laysku cadfay mise fasli baa laysku sameeyo labadii jumlo waa la kala saaray armaa laysku cadfay mise layskuma cadfin layskuma cadfine waxaa la sameeyey fasli baa la sameeyey waayo haddii ha laysku cadfo la odhan lahaa waxaa loogu dhawaaqi lahaa maxay alxamdu rabbi eh, bismi illaahi araxiim walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wow baa meesha la keeni lahaa haddii ha laysku cadfo laleeyahy labada jumlo kolkaa laba jumlo markaad aragto af carabiga marna waa laysku cadfaa marna layskuma cadfo ilaahay kitaabkiisana haddaad u fiirsatiin ma aayadaad aragtaaba waa qimat albalaqa weeyaan meeshii ay balaaqa ku jirtay sidii ay ugu jirtay ayaa ilaahay kitaabkiisa ugu soo arooray kolkaa iminka aayadda labadaa aayadood aan idiin tilmaamay waa la kala saaro layskuma cadfin laakiin balaaqa ku jirto ma fahansantihiin culimo balaaqadan loo kala saaray bal ka waa cashirkeennan maanta ah haddaba aragto weligaa shay shay lagu cadfay sababtaa lagu weydiin kara sheekh maxaa layskugu cadfay baa lagu odhan labada shay isku cadfan haddaad aragto laba shay oon isku cadfanayn oo la kala qaadayna oo laysku cadfi waayeyna maxaa layskugu cadfi waayey baa lagu odhan kolkaa labadaba waa inaad la socotaa asbaabta keensata cadafka iyo asbaabta keensata wasli fasliga labadaba waa inaad la socon kartaa waxana keena in la isku cadfo waxna ma keeno in la isku cadfo waxaad eegtaa markaa imika bism illaahi araxmaan araxiim qolada balaaqadu waxay ka hadlaan siyaabo badan dee kutubta waaweyn inaga keenayn waa iska mukhtasar waa kitaab yaroo meel sokacae waxay ka hadlaan bism illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin talow xamdiga munaasabadu u leeyahay bisimku waa maxay ma isweydiiseen eeg waxaa la yidhi un bismi illaahi araxmaan araxiim ilaahay magiciisaanu ku bilaabanaynaa allaha arraxmaani naxariista naxariista guud ee weyn dee alraxiimi ee naxariista naxariista khaaska ah haddana mahadun baa laga dambaysiiyey mahadda inta badan waxa la sameeyaa markii wax laguu qabto sow maaha asal ahaan ma hadduu le waa shukri bay kamid tahe markii uu nimco lagu siiyo ayaa ayaa ayaad xamdi la timaadaa oo talo waa maxay mahaddaa dirtaba xamdigeenaga xamdigeega aynu la nimid alxamdu lilaahi rabi war bisinka macno weyn baa ku jira bisinka u fiirsada bisinka macno aada u ballaadhan baa bisinka ku jira eeg bisinka macnihiisu ma sahlanaa bismi illaah ilaahay magiciisa dee soddon kun oo xukun bayba culimada qaarkood yidhaahdeen waa laga waa laga qaadan bism illah xagga balaaqada cashirka aan ka soo baxnay fasl amarka ay eegayaan iyagu qasriga marka la eegayo weeyaan bism illah ilaahay magiciisa uun baanu ku bilaabanaynaa allah baa durtaba lagu hadda bismi raxmaan ma odhan kartid maad odhan kartaa sheekh war bismi raxmaan ha odhan bismi ljabbaar ha odhan maxaad odhanaysaa bism illah allah magacan allah ah waa almustaxiq almustaxiq lilcibaada ma garanaysaa allaha cibaadada mutay ee xaqa u leh ayaa lagu dareensiinaya wax ilaahay mutay un baa lagaa rabaa markaa bismi illaah arraxmaan ilahay waa naxariistiisu waata intee la waa raxmaan gaal iyo islaam iyo waxaa nool iyo waxaa aan noolayn naxariistaa ay jaqayaan xaggay ka timid ilaahay bay ka timid subxaanahu wa tacaala adigu ma isku fiirsatay arraxmaan eg gaal iyo islaam bay ilaahay naxariistaa uu siiyey caafimaadkaa aynu ku yaacayno nimcadaa aynu haysanno hamoodin caafimaadka maalintaad dhalatay in lagu soo raaciyey war caafimaadka daqiiqad kasta xagga ilaahay baa lagaaga ogolaanaya ama lagaa qabanaya kolka kalimika aad hayseed ku hadlaysaa waa maxay nimca xagga alla ka timid miyayna ahayn waa araxmaan haddana alraxiim baa laga dambaysiiyey allaha naxariista naxariista dee khaaska ah alraiim waxaa lagu dareensiinayaa caafimaadkaagan iyo diintaadan iyo qaabkan lagu abuuray iyo nimcadan ilaahay kuu dhamaystiray iyo waar xaaji inaad ku xamdido mooye maxaa kugu haboon markaa balu fiirsa haddaan nimcadaad haysato ilahay inaad ku xamdido mooye wax kaloo kugu habooni ma jiro arday baa isweydiin kaloo odhan kara qur takraar kuma jire waa maxay alraxmaan iyo alraxiimi alraxmaanna waa ka naxariista alraxiimina waa ka naxariista maamiduun lagu daayo alraxmaan iyo alraxiim quraanka aanka ilan takraar kuma jiro ma takraar baa ku jira kuma jira ilahay kitaabkiisa kolka alraxmaan iyo alraxiim macnahoogu u kala duwan yahay raxmaan waa naxariista aadka u weyn weeyaan aadka u weyn laakiin naxariistaasi ereyga raxmaane faclaannimadiisa faclaan haddaad aragtin ama raxmaan waa shayga weyn ee laakiin degdega u baabaa shayga weyn ee degdega u baabaa ilahay naxariistiisa inta badan culimada waxaad arki doonteen qolada balaaqada leh iyagoo leh yaa raxmaan addunya waraxiim alukhraa yaa raxmaan addunya macnaheedu waa maxay adduunyadu waa maalmo naxariistan adduunyada aad haysataa raxmaan baa inta badan loo isticmaalaa waayo faclaan waa waxa horay u baabaa cadshaan hadii lagu yidhaha waa maxay ka aadka u ooman soo maaha oonka intee leeg buu ku haynaya dee intaad biyo ka helaysa uun khadbaan haddaad tidhaa cadhadu intay ku haynaysaa shaygii aad ka cadhootay intaad iloo ilaawayso unbay ku haynaysaa raxmaan weyni buu tilmaamaya ereyga raxmaanihi naxariista ilaahay intay la eg tahay iyo weynideeduu tilmaamaya laakiin ma tilmaamayo ereyga ka qaadan mayno naxariistaas inay joogto tahay raxiimna muxuu tilmaamaya naxariista ilaahay inay joogto tahay midaan isbedelayn oo joogto ah inay tahay kolka inta badan muminiinta ayuu ilaahay raxiim u yahay oo dee gaalada aakhare ilahay uma naxariisanayo laakiin muminiintuu raxiim u yahay wa kaana bilmuminiina wa kaana bilmuminiina raxiima wa kaana bilmuminiina raxmaana lama odhan wa kaana bilmuminiina raxiiman muminiintu ilaahay raxmadaa raxiimka ah ugu yahay waa naxariista daa'imka ah kolkaa labadan magac way isdhammaystirayaan raxmaan muxuu sheegayaa raxmadda ilaahay inay aad u weyn tahay raxiimna muxuu sheegayaa raxmadda ilaahay inay joogto tahay ayuu sheegayaa haddaad haddaba raxiim uu qaadan lahayd naxariis joogto ah ayaa meesha ku qornaan lahayd laakiin intay la eg tahay iyo qadarkeega kamiyadeeda aan la garanayn ma haddii raxmaan uun la qaadan lahaana naxariis weyn oo dawaamkeygii aan la garanayn baa meesha ku qornaan lahaa labada magac way isdhammaystirayaanoo lagama maarmi karo mid qura kuma diin kartid takraarna ardayow hamoodi bismi illaahi araxmaani araxiim marka hadaba wanaaggaa iyo nimcadaa lagu fahansiiyey ilaahay umahadnaq xaaji ilan lain shakartum laaziidanakum baa waa caafimaadkan ilahay baa kuu kordhinaya oo diintan ilaahay baa kuu kordhinaya umahadnaq alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahw mahaddaa adaa nimcadana siiyey ilaahw mahaddaa hadaba alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin sababta imika fasliga loo sameeye layskugu cadfi waaye waa maxay sababta fasliga loo sameeyey waa maxay haddii laysku cadfi lahaayo walxamdu loodhan kan cadafka sitaa taabic noqon lahaa taabicaasaa la diidayaa markaa waa inaad ogaato inuu sida sidiisa xamdigu uu yahay uuna taabic ahayn alfaslu walwaslu alfaslu walwaslu kolkaa mawaadic lfasli ayuu in yar halkan inoogu soo ururiyey wma dahru ilaa min ruwaati qasaa'idi idaa qultu shicran asbaxa dahru munshidan wama dahru maaha sanadku ilaa min ruwaati qasaa'idii gabaygayga qasaa'idayda ardayda werisa mooye wax kale war ani ardaydayda markaad doonaysiin ardaydaydu daduun maaha buu leeyahy xataa xilliga ardayya buu leeyahy waktiga waktigu aniga ardaydaydu ku jiraa kolkaa cidda gabaygayga werisa waktigaa kamid a wamadaaru maaha waktigu ilaa min ruwaati qasaaidii qasaaidayda ardaydii warinaysay mooye wax kale idaa qultu markaan ku qawlo shucran gabay asbaxa dahru sanadkuba wuxuu noqdaa munshidan mid iga daba tiriya anuu haddaan gabay tiriya sanadkaa iga daba tiriya buu yidhi kolkaa wuxuu ku leeyahy meel kastuu gabal ka dhaca ama waa ka beriyo ardaygaygii baa jooga dee kol hadduu waktiba joogo hadduu dahriba xilliba joogo ardaygaygiibaa jooga buu kuleeyahay halkan waxaan uga soconnaa labada jumlo eega en laysku cadfin wmadahru ilaa min ruwaati qasaaidii waa jumladii koobaad jumlada labaadna idaa qultu shicran asbaxa dahru munshidan jumlada labaad maxay noqotay idaa qultu shicran asbaxa dahru munshidan bay noqotay jumladii labaadna kolley kamaalulitisaal baa la yidhaha jumlada noocan oo kale ah waxaa loo yaqaanaa inay jumlooyinka uu kamaalulitisaal uu u dhexeeyo kolkaa idaa qultu shicran wa idaa qultu lama odhanayo wa idaa ma odhanaysid maxaad odhanaysaa hadday labada jumlo is-adkaynayaan labadii jumla is-tawkiidinaya tawkiid bay isku yihiin labada jumlo mar hadday labada jumlo tawkiid isku yihiin waa mamnuuc in la laysku cadfaa layskumaba cadfi karo kamaalulitisaal baa la yidhahyo xidhiir dhaba ayaa ka dhexeeya kamaalulitisaal baa loo yaqaanaa shaygu haddii uu xidhiidhu is-adkaynayo isla shay qura uun isla noqdo layskuma cadfo adiga kelidaa maa laysku kaa cadfi kara mise laba shay oo kala duwan baa laysku cadfaa laba shay oo kala duwan baa laysku cadfaa haddaba labadan jumlo bal macnahoogan u fiirsada waa isku macno wuxuu ku yidhi wamadahru ma aha sanadku ilaa min ruwati qasaaidi qasaaidayda ardaydii werinaysay mooye wax kale muxuu sheegay halkaa inuu dahrigu maxa yahay xilligu inuu maxa yahay buu sheegay ardaydii gabaygiisa werinaysay waa ko wuxuu ka dambaysiiyuun idaa qultu shicran haddaan gabay tiriyo asbaxa dahru munshidan sanadkaa iga daba tiriya mayna jumladii horu la macno war waa isku macno labadan jumlo maadaama oo kamaalulitisaal u dhaxeeyo tawkiid la yidhaha tawkiid ay jumlada dambeto hore tawkiidinayso xaaji laysku cadfi maayo waa mamnuuc in laysku cadfaa wa qaala abulcalaa wuxuu yihi ninkii abulcalaa la odhan jirayna annaasu linnaasi min badwin annaasu linnaasi min badwin waxaadiratin bacd libadi wain lam yashcuruu khadamuun wuxuu yihi annaasu dadku linaasi dadka ayay u sugnaadeen min badwinka miyiga jooga iyo waxaadiratinka magaalada jooga horta ma la socotin yaynu u shaqaynaa dadkeenan magaaladu yay u shaqeeyaan horyaynu shaqaale u nahay dadkaa miyiga degan baynu shaqaale u nahay dadka miyiga degan shaqaalaynu u nahay mushaarnaynama siiyaan dee ma socotaa taa iyaguna yay shaqaalow yihiin dadka miyiguna isla innagay shaqaalay noo yihiin eg labada qoloba way isku laba inana iyagun bay noo shaqaynaa iyana inagun bay noo shaqeeyaan ummaddu way isku xidhan tahay markaa ummaddu way isku xidhan tahay oo taraabud baa ka dhexeeya wuxuu idhi annaasu dadku linaasi dadka ayay usugnaatay wadan bilaa miyi lagu noolan karaa oo miyi wax usoo saaraa una jirin ama wax laga soo saartaa una jirin maya wadan bilaa magaalaha ka warrama adaba waa lamidun duru dee waa haweyaan adayg noloshii runtii way way way adkaanaysaa kolkaa ummaddu way isku tiirsan tahay weeyaan ka miyiga jooga iyo ka magaalada joogaaba way isku tiirsan yihiin annaasu dadku linaasi dadkay usugnaadeen buu ninkani yidhi min badwinka miyiga jooga iyo waxaadiratinka magaalada joogaaba kaa miyiga iyo kaa caasimada jooga war way isku tiirsan yihiin oo ma kala maarmayaan wuxuu ka dambaysiiyey bacdun barhba libacdin badhka kale ayay u adeegayaan bacdun qaar libacdin qaarka kale way lam yashcuruu yayna dareeminbe khadamun shaqaalay u yihiin war ma dareensanine qaarkeenba qaarka kale ayuu shaqaale u yahay uu u shaqaynayaabuu ina yidhi markaa haddaba u fiirsan labada jumle iminka laysku cadfi lahaa ee laysku cadfi waayo wuxuu idhi annaasu linaasi min badwin wa xaadiratin jumladii koobaad waa intaa annaasu linaasi min badwin wa xaadiratin waa jumladii waa awal jumla weeyaan jumla haaniya maxay noqonaysaa bacdun libacdin wain lam yashcuruu khadamun waa jumladii aaniyada ahayd bacdun libacdin wain lam yashcuruu khadamun badhba badhka kale ayay yayna dareemin bay u adeegaan maxaa la iskugu cadfi waaye war waa tawkiid waxa weeyaan jumladani iyo jumladani markaan eegno labadan jumlo waa bayaan bay isku yihin way iscadaynayaan tawkiid maaha waa bayaan weeyaan annaasu dadku linaasi dadka kaley u yihiin min bedwin kuwoga miyiga iyo waxaadiratin kuwooga magaaladuba bacdun qaarba libacdin qaarka kale u sugan yihiin bacdun qaar libacdin qaarka kaley khadamun u shaqaynayaan way lam yashcuruu yayna dareeminbe waxa layskugu cadfi waayey culimo waa cadfulbayaan ma la garanaya cadfulbayaan sow ma ahayn hadal waxoogaa qarsooniya laga dareemayo la sii yar fasirayo waa hadalkiioo lasii yar fasirayo wey waa cadfulbayaan oo kale waa laba jumlo oo sida cadfulbayaanka ushaqeeya jumlada hore ayuu in yaroo khafii ku jiraa annaasu linaas marka la yidhaah oo talow siday dadku isku leeyihiin ma isku shaqaynayaan waa maxay macnuhu war waa khaadimiin bay isku yihiin wa qaala tacaala alle ayaa yidhi yudabiru lamra ilaahay baa umuurtao dhan maamula yufasilu laayaati aayadaha ayuu tafsiiliya ayuu kala qaadqaadaa lacallakum waxaa la rajaynayaa biliqaa'i rabbikum rabbigii inla kulankiisa tuuqinuun inaad yaqiinisiine talow labadan aayadood maxaa la yskugu cadfi waayey waa labadan aayadood ee iminka labadan jumlaan doonaya labadan jumlo yudabiru lamra waa jumladii koobaad yufasilu aayaatna waa jumladii labaad sababta la iskugu cadfi waayo waa maxay labadaa jumlo markaa yudabiru lmra iyo yufasilu laayaat maxaa la iskugu cadfi waaye haatayn aljumlatayn waxaa la iskugu cadfi waaye kamaalulitisaal waxa la yidhaha baa ka dhexeeyo kamaalultisaalka bedel oo kale isku yihiin markaa labadan jumlo ayaa bedel kale is oo la bedelaya bedelku wuxuu ahaa inta hadal la sheego ayaa hadal laga daba tuuri jiray yudabiru lmra ilaahay baa amarka maamula intaa markii la yidhi unba haddana laga bedelo waxaa la yidhi un yufasilu laayaat ilaahay baa aayadaha dhigdhiga oo cadcadeeya lacalakum waxaana la filanaya biliqaa'i rabbikum rabbigiin la kulankiisa tuuqinuun inaad yaqiinisiine yudabiru lmra yufasilu laayaati lacalakum biliqaa'i rabbikum tuuqinuun wa qaala abulcataahiya waxaa kaluu abulcataahiya yidhi yaa saaxiba dunya almuxibi lahaa anta aladii laa yanqadii tacabu yaa saaxiba dunya war kan adduunyada jeclaadayow yaa saaxiba dunya kan adduunyada la saaxiibayow almuxiba lahaa ee bahasha aadka u jecel adduunyadaa anta adigu aladii kiibaa tahay laa yanqadi uuna dhammaanaynin tacabuhu daalkiisu yaa saaxiba dunya war kan adduunyada u saaxiibka ahow almuxiba laha ee jecel welibana bahasha adduunyada aho anta adigu alladii kiibaa tahay laa yanqadi uuna dhammaanaynin tacabuhu daalkiisu war waxaa tahay nin uuna marnaba daalkiisa iyo tacabkiisu uuna dhammaanaynin ayaa tahay labadan jumlo haddaba u fiirso labada jumle waxa weeye yaa saaxib dunya muxiba laha waa jumladii koobaad jumlada labaadna anta aladii laa yanqadi tacabuhu maxaa la iskugu cadfi waayo labadaa jumlo waxaa la yskugu cadfi waaye kamaalulinqiaac baa ka dhaxeeyo oo labadii jumla aada u kala fogaaday hadduu shaygu kala fogaadana layskuma cadfo waayo inshiya khabar bay kala noqdeen horta inshiya khabar ma la kala garanaya jumlana insha weeyaan jumlana khabar yaa jumlada inshihii waa tee yaa saaxiba dunya muxiba laha waa inshe away jumlada khabarkiihina anta aladii laa yanqadi tacabuhu waa jumladii khabarka ahay tanna layskuma cadfi kara markaa haddaysaa u kala fogaadaan wa qaala aakhar mid kale ayaa yidhi wainama almar'u biasgarayhi kulu mri'in rahnun bima ladayhi wainama almar'u biasgarayhi kulu mri'in rahnun bima ladayhi wainama almar'u qofku buu yidhi biasgarayhi labadiisa yaryar baa lagu qiimeeya adiga halka lagugu qiimaynaya ma taqaanaa ma muuqaalkaaga iyo jidhkaagaa la eegayaa maya sheekh ma shilinkaagaa la eegayaa maya waxaa la eegayaa caqligaaga iyo carabkaaga kolkaa insaanka labada yaryar baa lagu qiimeeya aqliga iyo carabka labadaasaa lagu qiimeeya marka la doonayo insaanka in la qiimeeyo wa inama almar-u qofku biasqarihi labadiisa yaryar baa lagu qiimeeyaa kullu mri'in qof kastaaba rahnun wuxuu rahan u yaalaa bimaa ladayhi wixii agtiisa ahaa kullu mri'in rahnun bimaa ladayhi halkanna waxaad eegtaa labada jumlo haday hadday midi jawaaboo kale tahay jawaab ta kalena su-aalta hore laga fahmay lagaga jawaabayo dee layskuma cadfo u fiirsa haddaba halkan wainama almaru qofka biasqarihi labadiisa yaryar baa lagu qiimeeya so saa hadalka hore so saa labada yaryar baa lagugu qiimeynaya so laguma odhan sababta laygu qiimeynaya waa maxay so maaha su-aashaadu tan jawaabtii kullu mri'in qof kastaaba rahnun wuxuu rahan u yaallaa bima ladayhi waxaad haysato xaaji waxaad rahan u tahay waxaad haysato waxaad haysatay ilaahay ku siiyey ayaad rahan u tahay wa qaala abu tamaam wuxuu hi abu tamaam la odhan laysa اxijaabu bmuqsin canka lmla ina الsamaaa turaja xiina taxtajibu nimanka suugaanyahanku khatar bay ahaayeen abu tamaam baa ninuu tegay oo wuxuu yihi baahi buu doonay inuu bandhigo war niyo waxaan ku weydiinayaa buu yihi walaal wax yar bal soo caawi oo isii maxaad odhan lahayd wax yar igu soo caawi marka lagu yidhaah ninkii uu ka filanayay inuu haa iyo maya yidhaah unbaa intuu aad u cadhooday albaabkii ka xidhay maxaad samayn lahayd marka albaabka lagaa xidho aad arkaysana ninkan inuu cadhooday ya waad caayi lahayd soo ma intaad ka dhaqaaqdo ma caayin halkiibuu iska hor fadhiistay wale halkaa kama kaca bu yidhi iminkaabaan ugu dhadhowahay buuhi waayo baa la yidhiyo horta cirka goormaa roobka laga rajeeyaa bu markuu inuu da-o cirka goormaa roobka laga rajeeyaa dee markuu cirku isqariyu daruuro isku qariyo mar alla markuu cirku isxijaabu daruuro jiq isku dhi iskaga dhigo markaa unbaa roobkiisa la rajeeyaa war qofkuna waxaa la rajeeya markuu albaabada soo xidho bu soo kan albaabadii soo xidhay waxbuu soo tirinaya daaye bu yihi laysa alxijaabu bimuqsin canka li amalan ina asamaa turaja xiina taxtajibu laysa maaha alxijaabu xijaabku bimuqsin mid fogeynaya canka xaggaaga lii aniga amalan ididiiladii aan kaa qabay ina asamaa samadaba turaja waa la rajeeyaa xiina taxtajibu markay isxijaabto jumlada hore waa jumlada laysa alxijaabu bimuqsin canka li amalan jumlada dambena waa ina asamaa turaja xiina taxtajibu maxaa la iskugu cadfi waaye labada jumlo sababta la iskugu cadfi waa maxay waxaa la iskugu cadfi waayey jumlada dambe ayaa jawaab u ah su hore jumlada hore su fahmayo ayay jawaab u tahay insha allah halkaa hainoogu